alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray shuruuddii imaamku loo shardinayey waxau sheekhuna soo yidhi qofkan maamuumkii waa inaanu ogaanin salaadda imaamkiisu inay tahay mid baatila markaa muxdis iyo junub midnaba in lagu daba xidho ama haddaad ogaato inaad ku sii xidhnaataa ma bannaana laakiin salaadda dabadeed hadday kuu caddaato imaamku xadad asqara ama akbara inuu lahaa dee markaa wax socnaadii ku waajibayso taqsiir maad samaynin haddii salaadda dhexdeeda aad ku ogaatana dee waa inaad faaruqdaa ma'muumkuna salaaddiisa ayuu iska sii wadanayaa waxba ma cusboonaysiinayo hadday imaama ka jabtana dee waa inuu ama istikhlaaf sameeyaa oo intuu soo jeesto uu cid geliyaa halkii ka sii wadaa ama isagu iska dhaafaa ayagu ama ha midba gaarkiisa ha u wato ama cid ha u soo baxdo ama cid ha soo saaraan aduu ka bax markaa meel ay leedahay ma jireen ninkii igu yidhi sheekh markay salaadoo kale iga jaanoo imaama markaan meel soo gaadhsiiyaa umaan ka tagaa maxaad soo gaarsiin ba kuma jirtide salaadima isugua keeda xidhne halka ay kaaga jabta ayaad kaga baxaysaa dadka salaaddoodina waxba ka noqon mayso beryihii qaxoontiyadii la joogay ayaa aqoon darrada markuu qofku dee dadnadku ina aqoonna aan u lahayn ayaa nin odaya oo masaajid tukinayey ayaa salaad maqribeedo hal ragca markuu tukiyey ayuunbu dadkii ka soo horjeeso gacmuunbu koru taagay wuxuuhi war salaada halaga laga baxo bilaa istijaanahay ha laga baxo ha baxo buui yani waxay idi isagu inuu iska baxa ama inuu qof soo geliyo sidaa daraaddeed ayaa intaa imaamka ku beegan yacnii dad aqoon u leh inay ku jiraan baa laga maarmaana oo intaa loo ilaaliyo mu'adinka iyo dadka culimmadii ay galaan sidee hadday imaamkii le waa darawalkii labaad iyo saddexaadee waa kuwii diyaaradda waday oo kale eh markaa ay dee hadday wax yimaadaan ay u sii buuxiyaan walkaafiri gaalkii dabadiisana ku ansixi mayso gaal iyo mid waalan isagana inaad markaa isaba taagtaa salaaddii kuugu ansixi mayso haddiiba ay caddaato ciddanku tugisay inuu gaal yahay amaba waalan yahay waxa waajib kuu noqonaysa markaa salaaddii inaad soo celiso li'annahu waad iska baadhi kartaa waad iska ogaan kartaa inuu gaal yahay iyo markaa inuu waalan yahay beri baa salaad subax ayaa nin qirada kor u qaadaya iyadoo salaadii laga baxay masaajidan magaalada mid ka mid a ah. ayaa ninku waa waalayo waa nin macruufoo la garanayo jamac dhanba iskaga daba xidhay deedna markuu faatixadii dhammeeyey ayuubuui bismillahi ramaan abjad huwas kalama abjad buu akhriyey dee markaasaa midba dhinac markaa uga dhaqaajiyey markaa waa iska hubisaa wa khalfa man mid dabadiina waa ibriisa salaaddii calaa badanihi aw awbihi jidhkiisa ama maraysa najaasatun ay ku sugan tahay wa khalfa faaqidi ilmaa'i waturaabi waxaa kaloo ayadana uu leeyahay sheekhu oo kuwa hore la xidhiidhsan wa tabtulu salaaddu waa buraysa ama walaa tasixu salaaddu dheh khalfa man mid dabadii calaa badanihi jidhkiisa ow hawbihi najaasatun nijaas ay saaran tahay nijaaso muuqata nijaasaa muuqatana waxayna waata qofka maamuumkii hadduu arkayo ayu u muuqanayso hadduu eego ugu fiirso ay u muuqanayso laakiin nijaaso khafiyaahi hadday ku sugan tahay hadhowta ay kuu caddaato salaadaadii sax weeye waxba adiga kaama xuma markaa walaa tasi ama wa tabtulu khalfa man mid dabadina salaaddii way ku buraysaa calaa badanihi ow toobi najaasatun ay ku sugan tahay wa khalfa faaqidilmaa'i waturaabi camuud iyo biyaba kii waaye dabadiina salaaddii waa ku buraysaa walaa yusalli alrajulu ninkii waa inaanu tukanay khalfa almar'ati waalkhunhaa haweenay iyo labeeb dabadeed waa inaanu ku tukan waxaa kaloo ka mid ah shuruudda inaannu ma'muumku rumaysnayn imaamkan salaadan uu tukanayo inuu soo celiyaa inay waajib ku tahay waa inaanu rumaysnayn markaa wa tabdulu salaatu salaaddii waa buraysaa markaa khalfa faaqidi ilmaa'i waturaab qof camuud iyo biyeeba waayey faaqidu dahuraynkaynu ee xurmatulwaqti tukanaya oo ha dhowto markuu biyhela ama camuud helo meeshii qallu ku dhacaya camuudda soo celinaya waxba ku xidhan maysid le'annu xurmatulwaqti ayuunbuu markaa tukanayaa waa haddaad ogaato waa inaad markaa ka goosataa haddii aad laakiin gadaal ka ogaato inuu faaqidu tahurayn ahaa ciddan aad ku xidhatay salaadaadu waa saxiixo waa qadaa laguma lahoo dee waxaad ogaan kartaanay ahayn walaa yusalli rajulu ninkuu tukan maayo khalfa almar'ati waalkhunhaa haweenay iyo labeeb midna ku daba tukan maayo oo ma ansaxaysa nin inuu haweenay ku xidho nin inuu labeeb ku xidhaana ma ansaxayso waxaa dhici karta labeebkaasina inuu haweenay uu noqdo oo taasina iyana ma ansaxayso faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaray weye fiima taqadam wa fiima sayati fii shuruudi iljamaaca salaadda jamaacada shuruuddeedii ayuu u fasal yahay jamaacadu waa koox sharcanna waa irtibaatu salaati alma'muumi bisalaati alimaami waa isku xidhkaa salaadda ma'muumka iyo salaadda imaamka la isku xidhayo ayaa salaatuljamaaca la yidhaahdaa xagga jumcada iyada waa fardulcayn oo jamaacadu waa laga maarmaan salaadahan kale waa fardulkifaaye iyo waa fardulcayn labadaba waa la yidhi shaaficiyadu inay fardulkifaaye tahay ayay markaa ayay ku tegeen waxay leeyihin shicaarka in la ogo meel la isugu yimaado magaalooyinkii iyo dhulkii tuulooyinkii jamaacada la ogaa waa faral hadday dadka qaarkood sameeyaan inta kale waa ka dhacaysa haddii kale dee waa in lala diriraaba waxaanay deliishanayaan xadiidka abu daa'uud iyo nasaai iyo xaakim iyo ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa min alaaثatin fii qaryatin walaa badwi ma jiraan saddex ku sugan tuule ama meel baadiya laa tuqaamu fiihim asalaa oo salaaddii aan la ogaynin jamaacada ilaa saxwada calayhim ashaytaan kuwaa shaydaan baa ka qaalib noqday oo ka waageertay fa calayka biljamaaca fa innamaa ya'kulu diibu alqaasiya neefga markaa durkay gaarka u baxay ayuu cunaaye meelaha qaarkoodna waa sunna oo janaasadii ciidaha iyo taraawiixda iyo salaadaha sunnaha ah, iyadoo in laysku sunnaystaa in laysku jawacsadaa waa markaa sunni culimada qaarkoodna dee farducayn baabay ka dhigaan oo axaadiisii markaa guriga uu ku hamiyey inuu ku soo gubaya bay qaateen wa shuruuduuljamaacati jamaacada shuruuddeedu haddaba sittatun waa lix alawalu ka horreeya an laa yataqadama calaa imaamihi imaamkiisa waa inaanu ka horo marin wa tukrahu musaawaatuhu inuu la sinmana waa la karaahiyeysaa wayundab waxaana la sunnayaa takhallufulma'muumi inuu ka dib dhaco can imaami yasiiran in yar inuu ka dib dhaco ayaa la sunneeyaa ahaanina an yajmacahumaa masjidun waa inuu kulmiyo ow alaau mi'ati diraacin saddex boqoloo dhun fii hayri fii hayri lmasjid ahaalisuna an yaclama waa inuu ogaadaa intiqaalaati alimaam imaamka guurguuriddiisa waa inuu la socdaa oo muxuu kula soconayaa bian yaraahu waa inuu arkayaa ow yaraa bacdalma'muumiina ama ma'muumiinta barhkood waa inuu arkayaa ow yasmacu imaamkii wuma inuu maqlayo ow yasmac almuballiqa ama kii gaadhsiinaya wa inuu maqlayo alraabicuna an yanwiya aliqtidaa'a bihi aw iljamaaca waa inuu niyeeyaa waxa uu sheekhu uhi raximah ullah tacaala wa shuruudu sittatun waa lix alأwalu anlaa yataqadama calaa imaamihi wa inaanu imaamkiisa ka hormarin anlaa yataqadama calaa imaamihi xagga mowqifka iyo meesha ay taagan yihiin waa inaanu ka hormarinoo xagga kacbada uga hormarin waa markay isku jiho yihiin ay isku jiho ka jeedaan hadday kala jiho yihiin oo masalan ninka masjidulxaraamka marka la joogo ee kacbadu ay halkaa ku taalo si wareegsan ayaa loogu soo tukanayaa li'annu dadku kacbadan ay u soo wada tukanayaan marka waxaa dhici kartaa in imaamku xaggan safa uu ka soo jeedo hortiisana waa la baneeyey halkan janaasooyinkaa la dhigay inuu xagga ka soo jeedaa dhici kartaa adna waxaaba laga yaabaa inaad dhinaca kale ee waqooyi aad ka soo jeeddo ama xagga xijru ismaaciilka inaad ka soo jeeddo ama xagga maqaam ibraahimkoo laga yaabo inaadba safka u horreeya kacbada u xigaba inaad ku jirto marka taasoo kale way bannaantay mar haddaa kala jihaatiin inaad ka hormarto ood xagga kacbada uga hormarta laakiin haddaa isku jihaatiin kama hormari kartid haddii uu ka hormarna salaaddiisu waa buraysaa wa tugraw musaawaatu inuu la sinmo ma'muumku imaamka inuu la sinmo iyadana waa karaaho weliba waxay yidhaahdaan mufawita lifadiilati aljamaaca fadiiladii jamaacada ee toddobiyo labaatanka ahayd haddaad imaamka la sibanto waa aad waayaysaa marka wayna dib ka yar martaa si laydiin kala garto lafdeeda keebaa imaam keebaa se ma'muuma waa ka dib dhacdo wadaadada yani ayagu inta badan way isbarbar taagaan leannu tanaa ka maqan wayundabu waxaa la sunneeyaa takhalufu lma'muumi can imaam yasiiran in yar inuu kadib dhaco ayaa la sunneeyaa waxa weeyaan dee kii labka ahaa amaa ruuxa dumar ee iyadu xagga dambe istaagaysa laakiin markuu ay dee laba nin istukinayaan in yar intani ayadu nusha qaarkood kuma taallo wayundabu takhalufu lma'muumi can imaam yasiiran nusha qaarkood kuma taallo ahaani ka labaad an yajmacahumaa masjidun waa inuu masjid kulmiyo oo ay masjid ku wada tukanayaan haddii ay masjid ku wada tukanayaan intay doonaanba ha isu jiraan waa inay markaa isu socon karayaanuunoo dee ay ismaqlayaan oo ay xidhiidh leeyihiin aw ama alaau mi'ati diraacin saddex boqoloo dhudhun fii hayrihi fii hayri ilmasjid haddii aanay masjid ahayna waa inaan masaafada imaamka iyo ma'muumka u dhaxaysaa saddex boqol oo dhudhun aanay ka badanin taqriiban yacni hadday saddex dhudhax ku darsamaan dhib male waxa idhahoo isu socodka diidayaana waa inaanu jirin wax aragtida markaa diidayaana waa inaanu jirin waana inay isu socon karaan marka waxay leeyihiin saddexdaa boqolee dhudhun curfi ahaan labada ku kulmay waxaa la odhan karaa way kulansan yihiin intaa wixii ka badan laba qof oo kale fogoon shaqo isku lahayn weeyaan bay leeyihin curfiga ayay cuskanayaan ahaaliu qodobka saddexaad an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaati alimaami imaamka guurguuriddiisa uu rukuucayo ee sujuudayo ee soo toosayo ee kor u soo kacayo ee uu fadhiisanayo waa inuu og yahay oo muxuu ku ogaanayaa bian yaraahu dee wuu arkaya imaamkiibuu arkay uu daba taagan yahayba ow yaraa bacdalma'muumiina ama ma'muumiinta imaamka arkaysuu isna qaarkood sii arkayaa ow yasmacu imaamkiibuu maqlayaa ow yasmac almuballiq ama kan muballiqaahee gaadhsiinaya ee dadka markaa dhawaqa dheer sii gaadhsiinaya ayuu maqlayaa markaa taasi way u ansaxaysaa hadda ogoobay waa markay dee ama masaajid ku wada jireen amaba bannaan ay joogeene markaa dee shuruuddiina laga helay ama midkood masjidku jira midkoodna khaarij uu bannaan joogo marka shuruuddaa kale la helo ayaa la leeyahay haddana tanna waa inay sii jirtaa macnaheedu iminka dee telefishinka waanad ka arkaysaa xaramkii oo laga tukanayo waanad maqlaysaa dee halkaa shaashadda horteedumaan istaagayaa kuma bannaana oo waanigan arkayo maqlaya haddaad halkan deliishato bian yaraahu aw yaraa bacdalmu aw yasmacu aw yasmac almuballiq oo tiraa imaamkii muballiqiiba waan maqlaya halkan shaashadan taraawiixda xaramkaan habeen walba la tukada kuwa ansixi mayso ee markan lagu leeyahay waa inuu intiqaalaatilimaam ogyahay waa markan ama meeshii saddexda boqolee dhudhunhayd ay kulmisay ama masaajid kulmiyey ama masjid iyo khaarijkiisa ayina shuruuddii kale laga helay araabicu ka afraad an yanwiya aliqtidaa'a bihi waa inuu ku-xidhasho niyeeyaa aw iljamaacata ama jamaaco waa inuu niyeeyaa ma'muumku waa inuu niyeeyaa ku xidhasho uu imaamka ku xidhanayo ama waa inuu jamaaco niyeeyaa xataa salaadda dhexdeeday noqon kartaa salaadda dhexdeeda ayay xataa noqon kartaa adigoo sunno xidhay ama kelidaaba xidhay imka duur baad iskaba xidhatayoo yar socotay iyo waxbaad ahaydoo markaasaa horena loo aqiimi waayoo duhurkaagii baad iska xidhatay salaaddii baa la aqiimay inaad ku layngarayso uno adoo xidhan niyadii un haddana aad jamaacadan un ku layngarayso dhexda ka niyaysaa way kuu bannaantay xataa haddaad ragcad tukatay uun haddana jamaacadan ku layngarayso marka aad niyayso iyadoun la gasha way bannaantay marka ama dhexda ha ahaato ama bilowgaba ha ahaatee imaamka aad ku xidhanaysa aad raacraacayso waa inaad niyooto ku xeshaysa ama jamaaco maxaa la diidan yahay imaam aanad ku xidhnay inaad la socoto mararka qaar baa waxaa dhacda imaamaad diiddan tahay ayaa masaajidkii tukinaya dee haddaad halka intaas ka fadhiisato adhow markuu salaadda ka baxa aad jamacii gashana dee dadkaaba ama isagii baaba ku qabsanayo ama dadkii baaba ku qabsanayo halka waxbaa ka imanaya deedna maxay sameeyaan dadka qaarkood way iska dhex taagan yihin wuu iska wataa uuna oqonaysa iska wataa markuu rukuuca um isna tiisa rukuucda ka dhiganaya haddana waa ku xidhay haddana kuma xidhnaa ma ansaxayso inaad tiraahdo kuma xidhni haddana waan ku xidhay oad la socoto ku ansixi mayso ama saani u raaco dee la xidho ama iskaga bax alkhaamisu ka shanaadna an tuwaafiqa salaatuhu maamuumka salaaddiisu waa inay salaata imaamihi waafaqdaa oo falaa tasixu ma ansaxayso salaatulkusuufi khalfa salaati almaktuuba salaadu farala dabadeed ma ansaxayso wakadaa khalfa aljanaasana ma ansaxayso walaljanaasatuna khalfa subxi subaxa dabadii ma ansaxayso waxaa kaloo sheekhu leeyahay alkhaamisu shardiga shanaad ee loo shardiyo salaadda jamaacada waa an tuwaafiqa inay waafaqsan tahay salaatu qofkan ma'muumkaa salaadiisu salaata imaamihi kanuu imaamka ka dhiganayuu ku xidhaya labadooda salaadood waa inay iska waafaqsan yihiin afcaashan daahirka ah ama xagga nadmiga iyo qaabka waa inay iska waafaqsan yihiin xagga niyada iyo xagga tirada ragcadu dhib ma lahaa xagga niyada way iskhilaafi karaan oo qalle iyo adda waa la isku xidhan karaa niyaday isku khilaafsan yihiin adigu qallaa tukanaysa isna adduu tukanaya ama addaa tukanaysa isna qalluu tukanaya way bannaan tahay xagga niyada hadday isku khilaafsan yihiin xagga cadada ragcad hadday isku khilaafsan yihiinna way bannaan tahay oo laba ragcadood baad afar ku xidhan kartaa afar baad laba ragcadood ku xidhan kartaa laba ragcadood baad saddex ku xidhan karta saddex baad afar ku xidhan kartaa xagga tirada ragcadaana dhib ma leh insha allahu sidaa markaa la yeelaya hadday taadu hordhammaatiya hadday tiisu hordhammaatiyana dee kutubta waaweyn ee markaa intan qaroon baynu ku gaadhi doonaa insha allahu tacala sida la yeelayo laakiin waxaa la shardiyaa inay qaabka salaadiiyo afcaashan iska waafaqsan yihiin salaadaha haddaba aan halkaa iska waafaqsanin waa kuwane falaa tasixu ma ansaxayo salaatulkusuufi madoobaad salaad madoobaad cadceed ama dayax in lagu duga tukada khalfa salaati almaktuuba salaad fara la dabadeed ma bannaana oo ma ansaxayso salaadan day dayaxmadoobaadka ama cadcedmadooadka laba istaag bay leedahay laba rukuucood bay ragcad waliba leedahay oo markuu faatixadii iyo suurad dheer kiyuu rukuucaya halka salaadaha kale laga sujuuday buu haddana faatixadii iyo suurad kaloo dheer bilaabaya haddana markaasuu rukuucaya intaa kadib uu sujuudayaa deetana rukuuc iyo sujuud qudhay leedo isma qabanayaan wakadaa sidaasoo kale ayaanay salaatulkusuuf u ansaxaynin laa tasixu salaatulkusuufi khalfa aljinaasa janaasa dabadeed ama salaatulmaktuuba aanay u ansaxaynin khalfa aljanaasa janaasa dabadeed adigu waxaad tukanaysaa cadceedmadoobaad ama waxaad tukanaysaa salaad faral inaad mid janaasa tukanaya ku daba xidhataa dee maba rukuucayo mana sujuudayo adda rukuucda sujuud baad u baahantay ismaa ma wada socon kartaan markaa walaljanaaزatu khalfa subxi janaazana subax dabad in lagu tukada ma bannaano waana iswaafaqsanayn nusaha qaarkood waxay odhanayaan walaa tasixu subxu khalfa aljanaasa subax ma ansaxayo janaasa dabadeed walaljanaaزatu qabla subxi subax dabadeedna ma ansaxayso nusaha qaarna saasay odhanayaan way isku dhow yihiin asaadisu ka lixaad an yutaabicahu imaamka waa inuu raaco falow taqadama calaa imaamihi hadduu ka hor maro biruknayni ficliyayni ayuu kala hor maray ow ta'ahara canhu wuxuu kala dib maray biruknayni ficliyayni laba rugni oo ficliya bikayri cudurin cudur daarlaan badala salaatu way buraysaa ow takhallafa waa kala dib bicudrin ka bud'i lqiraa'ati qiradiisa oo culus oo kale weeye cudira waxaa loogu cudur daarayaa ilaa alaaati arkaanin tawiila saddex rugni oo dhaadheer ayaa loogu cudurdaarayaa waxau sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala asaadisu lixaad an yutaabicahu ma'muumku waa inuu imaamka raacaa raacidna waa maxay waa inuu daba socdaa inuu la socdana maaha inuu ka horeeyana maaha marka uu imaamku rugniga bilaabo bilowgaagu wuxuu ka yar dambaynayaa uun bilowgiisa iyo intaanu rugnigii ka bixinna waa inaad ka gaadhaa waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasallam xadiidkai bukhaari iyo muslim warinayaan wuxuu uhi innamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loo yeelay loo sabaysaa in lagu xidhoo lagu daydo ha khilaafina markaa fayaa kabara fakabiru saasuu marka arkaantii o dhan wada tilmaamayay haddaba wuxuuna yidhi falow taqadama calaa imaamihi hadduu imaamkiisa kala hor maro biruknayni ficliyayni laba rugni oo ficli ah waynu soo barannay rugniga ficliga iyo qawliga iyo qalbiga safiinatu salaadkii baynu ku soo kala barannay saddex iyo toban bay ahaayeen arkaanta ficligaahi qawliguna shan bay ahaayeen qalbiguna mid buu ahaa soo saamay ahayn markaa rugniyada la sameeyo laba ka mida ah ayuu imaamkiisii kala hormaray tusaale ahaan wuu rukuucay markaasuu haddana rukuucdii ka toosay hadduu markaa sujuuddii u hoobto oo uu sujuuddii u hoobto iyadoo weli imaamkiina taagan yahay yahayuu qiradii weli ku jiroonu soo rukuucin markaasuu laba rugni kala hormaray walow labada rugni yaanay tawiilaynba ahaanin sida ay shaaficiyadu qabaan imika waa rugni tawiiloo rukuucda iyo ictidaalkoo rugni qasiira ayu yaqaanaan markaa markuu sujuudda waana bikayri cudrin cudurdaar ma jiro ilow ma jiro yacni wax kale ma jiraan cudurdaarla'aan buu isaga socday imaamkii oo weli qiradii u taagan ayuu isagu markaa sujuuddii u hobtay salaaddiisu way burtay haddaanu imaamka ka goosannin goosasho haddaanu niyeynin taasi waa taa badala salaatuhu ow ta'ahara canhu biruknayni ficliyayni nusaga qaarkood dawiilayni bay raacinayaan bal qabsadana oo yacni waa masale shaaficiyada lafdeeduba sidii dee minhaajkii qoladii la socotay ay ku arkeenba yacnii hadal badani ka taagan yahay waxay u yaqaanaan shaaficiyadu ictidaalka yacni rukuucda marka laga soo jooso iyo juluuska bayna sajdataynka laba rugni oo gaagaaban bay u yaqaanaan waxay wa lilfasli baa loola yimi bay leeyihiin hadduu imaamku camdan hadduu qofka tukanaya camdi u dheereeyana salaaddu way ka buraysaa bay yidhahdaan iyagu waxay deliishadeen iyo waa masale kale qolada ka hor jeeda obolka de dee imaamu nawowi adrac iyo rag badan ay xoojinayaan inay tawiilan yihiin iyadana dee waa jirtaa insha alla kutubta dhaadheer baynu ku gaari doonnaa marka halkaa uu leeyahay tawiilayna ayaga waa masala khayru saxiixa weeye hadduu tawiil yahay hadduu qasiir yahay waa isku mid markaa cudurdaar la'aan laba rugni lagala dib dhaco markaa tawiilayn idaa uu ku qayday wax saxa maaha ow ta'akhara canhu birugnayni ficliyayni buu kala dib maray oo waa maxay taasinaa imaamkii baa rukuucay oo ictidaalay oo sujuuddii u hoobtay isna weli wuu taagan yahay oo muu soo rukuucin markaasuu markaa la odhan karaa laba rugni ayuu imaamkii kala daba maray soo maaha waana bikayri cudrin badalat salaatu waa buraysaa salaaddiisa leannu mutaabacadii la rabay baa meesha ka baxday ow takhallafa bicudrin waxaanu uga hadhay waxa weeye bikayri cudrin cudurdaarla'aan buu uga hadhay ee waata bicudri cudurdaar buu uga hadhay baan leey maamuumkii imaamkii waa maxay ka buط'i ilqiraa'a imaamkiina wuu carab fududaaday maamuumkiina wuu carab cuslaaday markaasaa imaamkii socday ama yacnii dee jahli awgeed buu isaga sii taagnaen ama ilow masaa'il koob iyo tobana masaa'il takhalluf can alimaam waa ilaa koob iyo toban safiiniina qayb ka mida baynu ku soo sheegnay shaaficiyadu kuwa isku khilaafsan yihiin oo lixa isku waafaqsan yihin lixa iyo afar ay isku khilaafsan yihin oo ibnu xajar iyo rimligu ay isku khilaafaan qamaraynku weeye marka wuxuu leeyahay haddii butul qiraa'a uu ka dib dhaco cudira waa loo cudur daarayaa ma'muumkaasi inuu iska daba socdo ilaa alaaati arkaanin tawiila ilaa tamaami alaaati arkaanin tawiila inta ay saddex rugni oo dhaadheer ka dhammaystirmayaan inuu iska daba socdo waa loogu cudurdaarayaa oo waa maxay tawiila buyna yidhi ma'muumkii waa taagan yahay imaamkii waa rukuucay ictidaalka ka reeb ma tirinayaan imminka waa qasiir bay leeyihiin wuu sujuuday wuu ka soo kacay kaana ha tirinin waa qasiir isagune wuxuu galay sujuuddii saddex labaad ayuu galay saddex rugni oo dhaadheer soo maaha imminka marka iyo laba qasiirayn labadan qasiir ma tirinayaan imminka saddexdaa rugni ee dhaadheer hadduu kala hormaro maxay noqonay weli ma'muumkii wuu taagan yahay imaamkiina halkaasuu marayaayo laba midunbay noqonaysaa imaamku markaa inuu ama atixiyaad u fadhiisto ama inuu soo kaco soo maha haddaana meel atixiyaad ahayn weli maamuumkiina waa taagan yahay <clears throat> hadday xaaladdaa gaadho maamuumkaa laba arrimoodunbaa la gudboon imaa inuu niyatulmufaaraqa la yimaaduu imaamka ka goosto iska wato salaaddiisa imaa halkaa imaamku imika uu marayo istaaggaa dambuu imaamku soo kacay ama inuu halkaasun kala bilaabo kala socdo ama ataxiyaadkaa uu fadhiistay wudu uugu fadhiisto oo hadhowta ragcad la yimaado o ka maqnaato waa labadaa midun laakiin saddexdaa rugni ee dhaadheen inta aan la gaadhin wuu iska daba soconaya ilaa sujuudda koobaad hadduu soo rukuuco wuu iska daba socon juluuskan u dhexeeya yani labada sujood dhexdooda hadduu soo rukuuco wuu iska daba socon sujuudda labaad intuu ku jiro hadduu soo rukuco wuu iska daba soconayaa laakiin saddexdaa rugni iyo labadaa shantaa haddii lagala hormaro waxan waxa la gudboonun imaamku halkaa uu ku jira inuu ku waafaqo iyo imaa inuu mufaaraqa niyeeyo masaa'ilku way badan yihiinoo waxaa la mida ah. masalan isagoo sujuudsan ayaa wuxuu isilaaweybay inuu ma'muumba ahaa yacnii ilaahay buu iska bariyo sujuuddii buu dheeraystay muu xasuusanin ilaa imaamkii oo markaa rukuucsan ayuunbuu soo kacay ama allahu akbartii imaamka ayuu markaa ku xasuustay waxaa kaloo ka mida waxay dhaheen hore ayaa isagoo mutarabbic ahoo dabada qabadsiiyey ayuu gam'ayba taajudko kale way dhacdaa inay iskaba gam'aan dadku qaar baa sujuuda ku gam'a isagoo mutarabbic ah ayuu gam'ay dabeeta oo mutamakira wuxuu baraarugay imaamkii oo rukuucsan ayuu baraarugay dee ile markuu soo taaga baa imaamkii rukuucdii ka toosayaa sujuudayaayo waa soconayaa waxa ayana la mida masale innaga inagu dhacdo safiiniin aynu ku soo sheegnay oo masaajideennan imminka waaweyn ama masaajidan dabaqyadaa ku dhacda waxay dhaheen hadduu yacni maqlo ma'muumku takbiirtii imaamka ee sujuudda ka soo kornoqoshada ee ragcadda labaad ayuu maqlay takbiirteedii markaasuu ma'muumkii atixiyaadkii u fadhiistay ilaa ma arkaya imaamkii isagoo le imaamkiina wuu atixiyaadsanaya show imaamkii atixiyaadkii dhexe wuu ka tegeyba wuu istaagayba dabeetana imaamku markuu rukuucda u kibaarto allahu akbar yidhaahdo ayuu isagu kacayaa markaa uu isleeyahay imaamkii atixiyaadkii wuu ka kacay samica allaahu liman xamida markuu yidhaahdo ayuunbaa dadkeenna khalkhal ku dhacaa marka halkaa markay marayso ayaa khalkhal dhacaa waa masaa'ilkan aynu hayno haddii aad ka gaadhi karta ilaa inta aanay sujuudda labaad aanu ka soo kicin inaad faatixadii akhridood rukuucdood daba socoto hadday suurtagal ku tahay daba soco haddii kaluu kaa horreeyo dee halka ku jira ku waafaqa ama ka gooso dadkeenna qaar waxay sameeyeen faatixadii akhriinba iskala rukuucaan intay iska rukuucaan imaamka rukuucdii buu ka baxaye ama way rukuucaan ama imaamka iska raacaan hadhowna ragcad lama yimaadaan taasi markaa waa qalad imaamka iska raac haddaad doonto hadhowta ragcad la kaalay ama yacnii iskaga gooso haddaad khalkhashaan oo taada iska wado masaa'ilkaasina waa masaa'il inagu badan falow taqadama calaa imaamin biruknayni ficliyeyni hadduu kala hormaro aw ta'ahara canhu biruglayni ficliyayni bihayri cudurin cudurdaaran badala salaatuhu aw takhallafa bicudurin cudurdaarku tan dambuunbuu yaalaa taasi waa bihayri cudrin ka buط'i اlqiraa'ati waa qirada oo imaam ma'muumka qiradiisoo gaabiyo qira gaabnaan qira cuslaan cudira waxaa loogu cudurdaaraya ilaa alaaati arkaanin tawiila saddex rugni oo dhaadheer ayaa loogu cudurdaarayaa wallaahu